بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى اللهم عنا وعن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal waxaynu ku guda jirnay taariikhdii islaamka si gaar ahna inagoo u xusaynay oo usoo qaadanay geesigii muslimiinta ee cabdillaahi ibnu zubayr radi allahu canhu inagoo ku jirna markaa tarjamadiisii iyo taariikhdiisii iyo siiradiisii ayaa waxaa inaga soo dhex galay inaynu faahfaahin badan aynu ka bixinno xaaladdii markaa lagu sugnaa iyo axwaashii uu soo maray sida ay u ekayd waxaynu ka soo warrabnay walaalayaal cuthmaan ibnu cafaan radi allahu canhu in la dilay oo ay dileen nimankii huwaarka ahaa ma khawaarijta ahaa ee dembiilayaasha ee ma qabayaasha ahaa ee falka aadka looga xumaada ku kacay ayagoo dilay mid ka mida ah saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo weliba khaliifkii muslimiinta ee cuthmaan ibni cafaan danuureyn waxaynu ka warrabnay walaalayaal in saxaabadii waaweyneyd ay carruurtoodii u soo direen si ay u ilaaliyaan waxaan kaloo ka warrabnay asbaabta keentay in saxaabada waaweyni iyaga laftigoodu ay u iman waayeen gurigii lagu dilaya cuthmaan ibnu cafaan oo aynu nidhi cidiba may filaynin laysmana lahayn dagaal ayay gaadhaysa walaalayaal waxaynu sheegnay in siddeed iyo tobankii bishii dulxaj ee sannadkii shan iyo soddonaad ee hijiriyadda la dilay othime ilaahay raalliha ka ahaadee kadibna waa la aasay oo xabaalaha baqiic baa lagu aasay saxaabigii weynaa alladii jamaca alqur'aan ee qur'aanka soo jamciyey ee fadliga badan iyo dheeraadka badan lahaa ilaahay raalliha ka ahaatee cuhmaan dilkiisii kadib waxa bilaabmaysa waa fitno iyo markaa dhib baa u bilaabmaysa oo ay food saarayaan muslimiintu kadib markii baycad lala galay saxaabi kaloo weyn oo qaaliya waa caliy bn abi taalib radia allahu canhu waa nin ahlulbeytka ka mida weeye wuxuu ahaa mid ka mida ah saabiqiintii hore waa nin ka mid ah ee saxaabadii ugu khayrka badnayd uguna cilmiga badnayd waqtiga iyo xilliga la taagnaana nin u qalmayey oo ka soo baxaya booskana waa ahaa radi allahu canhu ardaah marka intaynaan bilaabin markaa khilaafadiisii iyo sidii markaa baycada loola galay waxaan doonaynaa waxoogaa inayn isaga laftigiisana tarjamadiisa ayn wax ka eegno oo aynu hadda cidda uu caliy bn abi taalib cidda uu yahay aynu dib ugu noqonno cali waamiri ilmuuminiin radi allahu canhu waana nebiga calayhi salaatu wasalaam in adeerkii oo waxaa dhalay abaaaalib oo dee nebiga adeerkii ahaa hooyadii waxaa la dhihi jiray faatima bintu asad ibnu hashim waxay ahayd abaaaalibin adeertii marka laba ilmaadeera bay ahaayeen waana haweenaydii ugu horreysay ee guursatay nin haashimiya iyadoo reer bani haashimaba waxay guursatay abaaaalib oo isaguna ah reer bani haashim haweeneyda faatima la dhahaa way islaamtay wayna hijarootay markii ay dhimatayna nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa khamiiskiisii kafan looga dhigay sidoo kale maalintii ay dhimatay nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa godkii iyo qabriga ku dhacay oo macnaha qod godka galay oo markaa haweeneydii qabtay amaan odhan karayno maadaama ay hooyadii ahayd oo ay soo korisay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu yara wuxuu ku soo koray guriga aba aalib waxayna hooyadii ahayd fatima hooyadii bay ahayd markaa hab ayuu siiyey oo markaa aad buu uga murugooday haweenaydaas oo saxaabiyada ahayd radia allahu canha walaalayaal waxa cali bn abi aalib uu ku soo barbaaray nebiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisa ayuu kusoo barbaaray gaar ahaan gurigii khadiija bintu khuwaylid radi allahu canha sababtuna waxay ahayd abaatalib baa waxaa haleeshay abaar baa ku dhacday ama xoolo yaraan baa ku dhacday nin deeqsiya buu ahayo gacan furan dabadeedna adigu hawshi baa ku cuslaatay marka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo adeerkii cabaas ibnu cabdilmutalib ayaa isu tego waxay dhaheen ninkii abaatalib howl baa qabsatay caruurta faraha badan le aynu ka dulqaadano marka cali bin abiaalib waxaa qaatay oo soo korsaday nebiga calayhi salaatu wasalaam halka jacfarna wa cabbaas uu ka qaatay radi allahu canh sidaasuu marka cali bin abitalib guriga nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu soo koray isagoo yar aad u yar wuxuuna islaamay xilli hore bale wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ugu hor islaamay ama caruurta islaamkaba kii koowaad ugu horreeye wey arijaal laxroor ragga xorta waxaa ugu hor islaamay ababakar mawaalida ama dadka addoommada ahaan jiray laakiin la xoreeyey waxaa ugu hor islaamay zayd ibnu xaritha radia allahu canh haweenkana khadiija bintu khuwaylida radia allahu canha caruurtana markaa cali bn abi taalib radia allahu canh ayaa ugu hor islaamay laakiin islaamka markiiba muu caddaysanin oo muu muujisan cabsi uu ka qabo marka aabbihii kadibna maalin maalmaha ka mid a ah ayuu aabbihii wuxuu arkay cali bn abitaalib wiilkii yaraa oo la tukanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu la tukanaya marka cabitaalib baa weydiiyey wiilkiisa cali waxa ay falayaan ama ay samaynayaan wuu sheegay marka kama qarin karaynin kadibna abitaalib wuxuu ku dhahay in adeerka raaco u hiili dahban ku dhaartay wax fiican ayuu ku haya marka inaadeerka maxamed sala allahu alayh wasalam cali bin abi taalib waa saxaabigii geesiga ahaa ee seexday furaashkii nebiga calayhi salaatu wasalaam maalintii ay reer quraysheed ay ku heshiiyeen in la dilo nebiga calayhi salaatu wasalaam ee seefaha lala dultaagnaa waa maalintuu nebiga hijroonayey sala allahu alayh wasalam isagii ababakr asidiiq radia allahu canh marka furaashkii nebiga ayuu seexday oo naftiisa ayuu u huray oo waxa dhici kari lahayd in seefaha lagu boobo oo la dilo iyadoo loo moodayo marka nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin markii ay soo galeen bay ogaadeen inuu cali bin abi taalib uu yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu hijirooniyey waxaa kale uu kaga tegey xoolihii ay nimanka reer quraysheed ay dhigan jireen guriga nebiga calayhi salaatu wassalaam oo reer quraysheed iyagoo nebiga la dagaalamay oo doonaya inay dilaan oo ka soo horjeeda diintiisa oo cadowgiisa ah ayaa haddana markay doonaan inay cid wax ku aaminaan oo ay alaabtooda meel ay dhigaan nebiga calayhi salaatu wasalaam baa loo keeni jiray leannahu wuxuu ahaa moxamed alamiin alsaadiq almasduuq run badanihii la rumaysan jiray aaminka ahaa sala allahu calayh wasalam marka xoolahana waa u dhiibay oo cali buu ku yidhi waxaad u qaybisaa qof kastaba xoolahii uu ii dhiibtay ama guriga oo li jiray kadibna waa soo hijrooday nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu la walaalaysiiyey ninka la dhaho sahl ibnu xunayn ama sahl ibnu xunayf ban ujeeda cali bin abi taalib wuxuu ka qayb galay dhammaan jamiic almashaahid yacni goobihii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu taagnaa badankood oo dhan wuu ka qayb galay ama dhammaantood uu ka qayb galay marka laga reebo tabuuk oo aynu ka warrami doonno sababta uu uga hadhay dagaalkii tabuuk dagaalkii beder wacdaro la yaable buu ka geystay bala'an xasanan buu ka dhigay halkaa oo wuxuu dilay ninkii la odhan jiray waliid ibnu cutba saddex nin baa ka soo baxay reer quraysheed oo kale ahaa cutba ibnu rabiica iyo shayba ibnu rabiica iyo weliid ibnu cutba laba ninoo walaalaa iyo miday dhaleen muslimiintana waxaa kasoo baxay xamse ibn cabdilmutalib iyo cali ibn abi taalib iyo cubaydillahi ibn alxarith saddexdaasina waxay ahaayeen saddex nin laba ilmaadeer iyo nin eh, iyo adeerkood marka cali wuxuu dilay weliid ibnu cutba waana saddexdaas iyo saddexda mubaarasada isugu soo baxay waa ta ay aayadda qur-aanka ay sheegayso ay tilmaamayso haadani khasmaan ikhtasamuu fii rabbihim hay ka hadlaysa cali bin abi taalib ka mid buu ahaa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u hibeeyey oo uu siiyey seeftiisii loodhan jiray dhulfaqaar ayuu cali siiyey radia allahu canhu ardaa kadibna dagaalkaa wixii ka dambeeyey nebigu wuxuu u guuriyey inantiisii faatima bintu muxammed waxayna u dhashay faatima carruur badan waxay u dhashay xasan ibnu caliy waxay u dhashay xusein waxay u dhashay wiil la dhaho muxsin wiilkaasi uu saqiiray wax yar buu ahaa waxa kale u dhashay umu kalhum umu kalfuum waxaa qabay oo markii dambe guursaday cumar ibnu khataab radi allahu canhu iyo gabadh la dhaha zaynab dagaalkii uxududna cali wacdaro kale ayuu ka dhigay iyo geesinimadiisii buu mar labaad haddana muujiyey gaalo badan buu laayey waana ninkii raayada iyo calanka muslimiinta siday markii la dilay muscab ibni cumayr radiallahu canhu ka gadaal dagaalku markuu dhammaadayna waa ninkii wejiga nebiga calayhi salaatu wasalaam dhiigga ka maydhayay ee ka dhaqayay kadib markii madaxa laga dakray nebiga calayhi salaatu wasalaam fii uxud dagaalkii uxud markii lagu guda jiray ee la jabiyey ilinkiisa ama dhooshiisaas la jebiyey foolka la jabiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa kale uu ka qayb galay oo uu taagnaa macrakadii eh, khandaq ama axzaab loo yaqaanay waxaanu goobtaa ku dilay ninkii bahalka ahaa ama waxshiga ahaa ee ay ku faanayeen markaa carabtii jasiiradda carabeed ee ciddii uu kasoo horbaxaba dili jiray ee la odhan jiray camru bnu wood marka camru bnu wudkana waa ninkii dilay waa caliy bn abi aalib radi allahu canh wuxuu kaloo ka qayb galay sulxu lxudaybiya heshiiskii lala gelayay reer quraysheed waa ka qayb galay iyo baycat ridwan heshiiskii geedka hoostiisa lagu galay ee marka ilaahay subxaana wa tacaala uu saxaabada rasuulka uu kaga raallida noqday laqad radia allahu can ilmuuminiina id yubaayicuunaka taxta ashajara waa geedka hoostiisa raggii lagaga raallida noqday buu ka mid ahaa radia allahu canh fii sulxulxudaybiya heshiiskii xudaybiya markii lagu guda jiray wuxuu cali bin abitalib diiday inuu masaxo magaca nebiga calayhi salaatu wasalaam ama kelmashii uu ku qoray rasuul allah oo heshiis baa lala gelayay nimanka qurayshada ninkii suhayl ibnu camruu loodhan jiray baa wuxuu yidhi haddaad muxammeduna rasuulullahi aanu ku aqoonsannahay inaad rasuulkii ilaahay aad tahay kulamaanan dagaalami lahayn dabadeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam cali buu ku yidhi ka masax meesha eena cali wuu diiday wuxuu dhahay meelaan ku qoray rasuul allah masixi maayo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa ku yidhi itus bal aniga markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu tusay meeshii isagana gacantiisa ku masaxay dabadeedna cali wuxuu ku dhahay maalin maalmaha ka mid a ah, ayay taasoo kale kugu dhacaysa waa ina ku dhacday run ahaantii sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay waynu ka warrami doonnaa haddii ilahay ka dhig cali bn abi aalib radi allahu canhu waxaa kalou ka qayb galay dagaalkii khaybar ee yahuudda lala gelayay habeenkiibuu nebiga calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa low ucطiyanna araayah rajula yuxibu allaha warasuulah wayuxibuhu allahu warasuulah waxaan calanka maanta u dhiibayaa ama berritol aan u dhiibayaa nin ilaah iyo rasuulkiisa jecel ilaah rasuulkiisuna ay jecel yihiin waxay ahayd laqabaadu sarreeya iyo taytal iyo manqabo ama aan odhan karana biladii ugu sarraysay ee la siinaya saxaabigaas radia allahu canhu bay ahayd subixii markii la gaadhay buu nebigu yidhi iigu yeedha cali bn abi taalib waxaa la dhahay rasuulka ilaahayow indhaha waxba kama arkaayo waa loogu yeedhay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku tufay waana u duceeyey indhihii way u fiiqmeen kadibna raayadii calankii buu u dhiibo wuxuu yihi la dagaalam nimanka yahuudeed waa la dagaalamay dabcan cali bn abi taalib wuxuuna dilay geesigii yahuudda iyo libaaxoodii la odhan jiray marxab ayuu dilay maalintaa waana kii lahaa marka intaani mubaarasadaasi iyo markaa isu soo baxaas iyo dee dagaalkaas aanu dhex marin ninkii marxab la odhan jiray waa kii cali lahaa radi allahu canhu ana aladii sammatnii ummi xaydarah كليث غابات كريه المنظرة سأوفيهم بالصاع كيل سندرة aniga weeye kay hooyadee ugu magac dartay xaydaro waa aniga weeye oo ah sida libaaxa kaynta libaaxa kaymaha joogoo kale ee la necab yahay la karaahiyaysto mandarkiisa iyo muuqaalkiisa aniga weeye marka waa laysu faanaya waa goob dagaal oo marka wayna dhiiri gelisaa naftaada Eh, ninka marxabna waa dilay cali bn abi talib radi allahu canhu cali waxaa kalow ka qayb galay cumrat alqada oo ahayd cumradii eh, ka dambaysay sulxulxudaybiya markii loo diiday cumradii hore cumro kale ayaa ka dambaysay la dhado cumrat lqada waa ka qayb galay eh, nebiguna calayhi salaatu wassalaam goobtaa waa kii ku lahaa yaa caley anta minii wa ana mink aniguna adiga ayaan kaa ahaaday adiguna aniga adiga ahaad waana meelaha ay nimanka shiicada iyo dad kale ay ku xad tagaan oo erayo fara badan oo beenan ay halkaa ku daraan waxaa kale oo cali bn abi taalib radi allahu canhu ka qayb galay fatxu maka furashadii la furanayay magaalada make barakaysan iyo dagaalkii ka dambeeyey xunayn iyo kii kale taa'if ka dhacay dhammaantood waa ka qayb galay raadad iyo saameyn la yaab le oo taariikhdu ay xustana waa kaga tegey dagaalkii tabuk nebigu calayhi salaatu wassalaam wuxuu kaga tegey cali inuu madax kasii noqdo magaalada madiina marka wuxuu maqlay munaafiqiintii ama dadkii markaa munaafiqiinta ahaaye ku harhsanaa magaalada madiina oo leh cali waxaa looga tegay yacni lama oga nin weeye la tuhumsan yahay hadallo noocaas oo kalaa bay dhaheen dabadeedna cali nebiga calayhi salaatu wasalaam buu ka daba tego wuxuu dhahay rasuulki ilaahayow ma waxaad igaga tegaysaa haweenkii iyo caruurtii iyo maatadii aan dagaalame ragga la galayo ragga la mid noqday fasax buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii ku lahaa alaa tarda an takuuna bimanzilati haaruuna min muusa hayra annahu laa nabiya bacdi na cali bin abi taalib oo raalli miyaanad ku ahayn inaad noqotid booskii uu nebi haarun calayhi salaam uu ka joogay nebi muuse oo kale inkastoo aanu aniga iga dambaynin nebi cid nebi oo ka dambaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam ma jirto laakiin booskii nebi muuse uu ka joogay nebi haaruna walaalkiisa ahaa sidaasoo kale miyaanad raalli ku noqonaynin inkastoo adigu aanad nebi ahayn marka erayadaasi waa meelaha ay kuwa ku xadgudbay saxaabiga weyne caliy bn abi aalib radi allahu canhu ay sidoo kalena ay kaga xadgudubaan oo ay dhahaan khilaafada ayay sheegaysaa macnaha in cali bn abi aalib uu nebiga ka dambayn doono ayay sheegaysaa laakiin xadiidka macnihiisa xitaa haddaad dhuuxdid ood u fiirsatid ma sheegayso leanno haaruun iyo muuse labadoodaas waxa weynaa xagga da'da haaruun baa weynaa calayhi salaam sidoo kalena waxaa hordhintay haaruun baa hordhintay haddii xitaa la dhaho booskii haaruun ee nebi muuse uu ka joogay oo kale ayaad iga joogtaa xitaa haddii ay ku fasiraan kuwa shiicada ama kuwa ku xadgudbay alimaam cali bn abi taalib ay ku fasiraan waxaa looga jeedaa khilaafada ayaad nooga dambaynaysa xitaa macnuhu keensan maayo sababtoo ah nebi haaruun nebi muusena waa ka weynaa waanu ka hor dhintay subxaanaka rabbana laa ilaaha ila allah waay cali bin abi aalib nebigu calayhi salaatu wasalaam intii uu noolaa wuxuu u diray dhulka yaman isaga iyo khaalid ibnulwaliid seeftii ilahay galka laayd kadibna nebiga calayhi salaatu wasalaam buu ugu yimi xajatulwadaac isagoo ku jiray xajkiisa gootinta nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu geeriyoonayena waxa u yimi cali bn abi aalib adeerkii cabaas ibnu cabdilmutalib oo wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahi calayh salaatu wasalaam cali oo u tago waxaad weydiisaa arrintan yacni khilaafada ama maamulka iyo madaxtinimada yaa kaaga dambaynaya arrintaasoo weydiin nebiga calayhi salaatu wasalaam cali wuxuu dhahay ilaah baan ku dhaartay weydiin maay sababtuna waxa weeye ka waran buu leeyahay haddii aan weydiiyo oo uu nebigu noobadiidaba oo uu dhaho wax alaaliya wixii ahlulbeyt ah waa laga manciyey oo dadkina markaa ay waxbana siin waayaan abidkayo marka arrintaasi si aanay u dhicin nebiga weydiinba maayo sala allahu calayh wasalam axaadiista badana kusoo aroortay cidda ka dambaynaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam ee axaadiista saxiixa ah dhammaantood waxay sheegayaan ina rasuulku calayhi salaatu wasalaam aanu magacaabin cid isaga ka dambaysa walow uu ishaaray oo uu farta ku fiiqay saxaabigii weynaayey ababakr radi allahu canhu ardah laakiin cali bn abi aalib iyo cumar iyo cid kale oo saxaabada ka mid mida ah ou nebigu calayhi salaatu wasalaam uu xil ugaga tegay ma jirto hadduu cid uu kaga tegayena wuxuu ishaaray oo uu farta ku fiiqay ababakr asidiiqa radia allahu canhu wa ardah nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu dhintay cali wuxuu ka mid ahaa raggii kafmaye ee u qubaynayay nebiga calayhi salaatu wasalaam ee maydhay markuu markaa ababakar radiallahu canhu uu khilaafada uu qabsadayna ee uu marka baycadii ay dadku la gelayeen gaar ahaan markii laga yimi saqiifat bani saacida ee la joogay masaajidka abubakar radiallahu canhu waxa ugu yimi cali bin abi taalib oo isaguna la mubaayacooday oo la heshiiyey marka kadibna fatima oo dee nebiga caleyh salaatu wasalaam inantii uu dhalay ahaa ahayd ayaa waxay dalbatay oo abaabakar ay ka dalbatay marka ah khaliifkii muslimiinta waxay ka dalbatay dhaxalkii aabaheed yani wixii nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu ka tegaya dhaxala marka ababakar iyo saxaabadii waaweynaa waxay dhaheen nebigu caleyhi salaatu wasalaam xadiis buu leeyahay naxnu lambiya laa nuurat annagu haddaanu nebiya nahay nalama dhaxlo markaa cid dhaxlaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam xoolihiisa ma jirto waxay ka dhaxaysaa markaa ummadda muslimiintao dhan baytulmaali lmuslimiin baa la geenayaa danta guud baa xoolaha la geenaya arrintaasoo markaa faatima ay ka cadhootay kadibna eh, muddo lix bilood kadibna faatima waabay geeriyootoo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa usii sheego u lahaa anti awal man satulxaqiina min ahli beyt yacni adiga ayaa ugu horreeya cidda isoo raacaysee ehelkayga ka mida lix bilood kadib nebiga calayhi salaatu wasalaam faatimana waa geeriyootay calina radi allahu canhu mar dambe ayuu sii tajdiidiyey oo sii cusboonaysiiyey baycadii uu la galay ababakr asidiiq radi allahu canhu ardaa xilligii markaa cumar ibn khadaab oo abubakar baa markaa u dardaarmay muslimiinta in ay doortaan cumar ibn alkhadaab radi allahu canhu cumar marka markii uu khilaafada u noqday cali laftigiisuna baycadiibuu la galay iyo heshiis buu la galay raallina waa ka ahaa radi allahu canhu waxaana u guuriyey inantiisa umu kalhum bintu caliy radi allahu canha markii uu khilaafada uu cumar u hayena dee cali bn abi aalib wuxuu ka mid ahaa ahli shura yacni dadka lala tasho dadka lala tashado waxaa looga jeedaa yani dadka ay taladu ka go'do ayuu ka mid ahaa magaalada madiinana qaadibuu ka ah marka nin cilmi lana waa ahaa waynu sheegi doonaa insha allahu tacaala markii marka mindida lagu dhuftay cumar ibn alkhadaab radi allahu canhu ayaa wuxuu magacaabay intaanu nin cumar lix nin buu magacaabay oo isaga ka dambaynaya oo lixdaa nin ay isdooranayaan ama ay u kala tanaasulayaan oo markaa qof laga dooranayo cidda khaliifka u noqonaysa ama madaxda u noqonaysaa muslimiinta lixdaas nin cali bin abi taalib ka mid buu ahaa shanta kalena waxay ahaayeen cuthmaan ibnu cafan iyo zubayr ibn alcawaam iyo talxa ibnu cubaydillah iyo sacad ibn abi waqas iyo cabduraxmaan ibn cawf waxaa iskugu soo hadhay markaa finalkii iyo doorashadii ugu dambeysay cali bin abi taalib iyo cuthmaan marka saxaabadii waxay doorteen markii dambe cuthmaan ibnu cafaan radi allahu canhu maadaama uu ahaa nin aad waayeel ahaa oo uu in badan uu ka weynaa xagga da'da cali bin abi aalib radi allahu canhu sidoo kalena uu ahaa radi allahu canhu nin markaa xoolo badanna leh islaamkana ku lahaa fadli badan iyo dheeraad badanna ku lahaa radi allahu canhu marka saxaabadii way doorteen waxay doorteen cuthmaan ibnu cafaan calina raalli buu ku noqday waanu la heshiiyey oo baycada ayuu la galay cuhmaan ibnu cafaan radi allahu canhu ilaa iyo cuhmaan laga dilay sideed iyo tobankii dulxaj sanadkii shan iyo soddonaad ee hijiriyada kadibna waxaa baycadii lala galay alimaam caliy bn abi aalib radi allahu canhu inagoo ka warrami doona qayb qaabka ay u dhacday baycadaas iyo heshiiskaas iyo sidii loo doortay inagoo ka warrami doona cali radiallahu canhu inuu geesi ahaa oo shujaac ahaa oo wadnihiisu wadna libax ahaa shaki kuma jiro wuxuu ahaa geesiyada muslimiinta bal ee wuxuu ahaa ninka labaad ee ugu geesisan saxaabada rasuulka ridwaanullahi calayhim jamiican ee ugu yaqaana xagga militariga ama xagga caskariyadda iyo xagga markaa dagaalada iyo khidooyinka iyo istaraatiijiyadaha ninka labaad ayuu ahaa waxaa keliyo kaga horreeyay xagga seeftii ilaahay galka la-ayd khalid ibn lwalid almaqzumiyi sayfullahi almasluul radia allahu canhu ardaa laakiin khaalid wuxuu a ah nin takhasuskiisu uu yahay militariya caskariyad iyo markaa khitooyinka iyo istaraatiijiyadaha inuu dhigto cali wuxuu isaguna kaga duwanaa cali wuxuu ahaa waxa uu dheeray taas isagoo yaqaana militarigii iyo caskariyadiiyo waxaanoo dhan yaqaana haddana wuxuu ahaa caalim weyn aqoonyahan weyn buu ahaa subxaan allah wuxuu ahaa faqiih nin fiqiga meel iska dhigay gaar ahaan cilmiga loo yaqaano faraa'idka ama cilmiga dhaxalka cali bn abi aalib buu ku aroora subxaan allah marka nin aqoonyahanna wa ah wuxuuna ahaa nin marka lagu yaqaano cibaado nin lagu yaqaano marka zuhdiga iyo waraca wuxuu ahaa nin lagu yaqaano nasab wanaagsan oo sharaf leh wuxuu ahaa nin aftahana oo khatiib ah oo hadduu hadlo la moodaya dadku in ay madaxooda korkooda ay saaran tahay markaa shimbiro subxaan allah markaa ninkaa sifooyinka faraa badan la ysku darsaday weeye radia allahu canhu wa kolkii la dilay cuthmana cuthmaan ibn cafan waxaa magaaladii madiina haystay muddo shan casho meelahaas ka telinayay raggii ka dambeeyey dilkii cuhmaan ibnu cafaan gaar ahaan waxay madax uga dhigeen ninkii la odhan jiray alkhofiqiy ehm, ibnu xarb ninka la odhan jiray oo ka mid ahaa raggii dilay ama ka dambeeyey dilkii cuthmaan ibnu cafaan ilahay ha ka ahaada ehm, dadkii markaa huwaarka ahaa ama aan leenahay waa khawaarij ama waxay ahayn dembiilaya ama waxaan dhagarqabayaal ka dambeeyey dilkii cuhmaan intoodii ka timi masar waxay rabeen inay madax ka dhigtaan cali ibn abi taalib hadda ka horna waynu tilmaamnay sidoo kale kuwii kuufa ka yimi waxay doonayeen inay madax ka dhigaan zubayr bn alcawaam kuwii ka yimi basrana waxay doonayeen inay ka dhigaan madax dalxa ibnu cubaydillah dalxat alkhayr radia allahu canhu ardaa saddexdii nin cali bay u tageen cali waa diidey gacantuu ku dhuftay iyo gaashaanka waa diiday inuu madax noqdo zubayr bay u tageen zubayrna waa diiday dalxay u tageen dalxana waa soo diiday subxaan allah markay saddexdaasi soo diideenba waxay isku dhaheen nimankii war saddexdaasiina diidee yayn kalenu tagnaa waxay dhaheen sacad ibn abi waqas inoo geeyey sacad baa loo tegey sacadna waa aqbali waaye waa soo diiday waxay dheheen waryaanu tagna waxay dheheen ibnu cumar cabdillahi ibnu cumar radi allahu canhuma cabdillahi ibnu cumarna gaashaanku ku dhuftay wuxuu uhi qabadan maayo subxaana allah marka way ku adkaatay arrintii waxay dhaheen talaynagu caddaatahay haddaynaan cid magacaabin ama cid madax ka dhigin muslimiintu intay iskhilaafto ayaa cidda ugu horraysay la laynaya innaga weeye ila waxaynu dilnay cuthmaan ibnu cafaani subxaan allah marka waxay dhaheen aynu ku noqonna cali bin abi aalib cali bay ku noqdeen way baryeen way ku celceliyeen way ku celceliyeen ilaa markii ugu dambaysay ninka la dhaho alashtar annukhaci oo gacanta qabtay oo yidhi waanu kula bayactamoonnayba khilaafadan kuu dhiibi subxaan ashtar annukhaci wuxuu ka mid yahay maxay dadkii ka dambeeyey dilkii cuthmaan radi allahu canhu ardaa cali bin abi aalib dee tala way ku caddaatay isaga laftigiisa ma muslimiintiyo bilaa imaama bilaa madaxa oo aan khaliif lahayn dadkii kaloo dhan ay soo diideen qasab bay ku noqotay markaynu cali noqdo madaxweynihii muslimiinta maalintaa markaa baycada lala galay waxay ahayd maalin khamiisa afar iyo tobankii bishii dilxaj ee sanadkii shan iyo soddonaad ee hijriyada isla maalintii ku xigtay maalinta jimcaha ahayd ayuu masaajidka yimi mimbarkuu fuulay cali bin abi aalib marka dadkii intii kale aan baycada la gelin ayaguna maalintaasay la galeen baycada ciddii ugu horraysay ee baycada la gashay waxay ahayd talxa ibnu cubaydillah talxat alkhayr alfawaad radi allahu canhu ardaa marka gacantii uu heshiiska uu kula gelaya cali bin abi aalib waxay ahayd gacan faali ku dhacay gacantiisu way qalalnayd sababtuna waxay ahayd waa ninkii arrinta cajiibkaa dhigay dagaalkii uxud ee nebiga calayhi salaatu wasalaam gacantiisa uga dhigayey warmaha iyo fallaadhaha iyo wixii lagu soo ganayay marka ama dhagax ha noqoto ama waran ha noqoto ama fallaar ha noqoto ama shiish ha noqoto ama ha noqoto markaa leeb iyo qaanso markaa gacantii faalig baa ku dhaco way qallashay gacantii qallashay ee faalig uu ku dhacay ayuu cali bin abitaalib doonayaa inuu kula heshiiyo baycada uu kula galo habaarqabayaashii markaa masaajidka jooga ama qolo masaajidka joogta waxay dhaheen inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun bal fiirsada baycada ciddii gelaysaba waxa weeye nin gacantiisu ay faali ku dhaceen subxaan allah nin faali gacantiisu ay ku dhacday baa ugu horreeyaba oo markaa bayacada la gelaya cali bin abi aalib ayagoo ku duraya dalxa iyo cali bin abi aalib laftigoodaba manay ogeen kuwaasi in ninka gacanta faaliga ay u noqotay inay ahayd inuu ku difaacayo nebiga sala allahu alayhi wasalam waxaa ku xigay zubayr bn alcawaam kadibna dadkii kale ayaa bayacadii la galay marka dalxa iyo zubayr sababta ay baycada ula galeen waxay ahayd arrin lagu qasbaayo iyagu may doonayn markaa inay baycada cali bin abitaalib la galaan markiiba ilaa shardiyo la helo shardiyadaasina ay ahaayeen in xadka lagu fuliyo oo la dilo kuwii ka dambeeyey dilkii cuthmaan ibnu cafaan marka laakiin way cabsanayeen oo seef baa kortkooda taagnayd oo waa lagu qasbayey gaar ahaanna dee si toosa iyaga loo fiirsanaya logu loo eegaya maadaama ay yihiin madaxdii muslimiinta iyo ahlu beder iyo dadkii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay inay yihiin casharatu lmubashiriina biljanna iyo lixdii saxaabi ee cumar ibnu khataab u magacaabay ahlu shura inay ka dambaynayaan isaga marka toos baa loo fiirinayaa seef baa madaxa lagaga hayaa la heshii baa la leeyahay subxaan allah arrintii way adkaatay haddana se sidaas baan odran karnaa ayaa markaa cali bin abiaalib dayacadii lagula galay intii badnayd dadka kuwa kasoo horjeeda way jiraan dabadeedna cali bin abiaalib radi allahu canhu waa khudbadeeyey mid ka mida khudbadihiisii caanka ahayd ayuu khudbadeeyey ilaahayna subxaana wa tacaala waa u mahadnaqay waana ammaanay kadibna wuxuu dhahay cali bin abi aalib in allaha tacaala anzla kitaaban haadiyan fiihi alkhayr washar ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu soo dejiyey kitaab hanuuninay oo kugu hanuuninaya oo kugu hagaaya wixii khayra kuna sheegaya wixii shara fakhud bilkhayr war khayr ka qaata wadcu shar wixii shara ka taga in allaha xarama xuruman mujmala ilaahay wuxuu xaaraantimeeyey waxyaala xaaraama ayuu xaaraantimeeyey wafadala xurmata almuslimi cala alxarami kulliha xurmooyinkaa uu xaaraantimeeyey waxaa ugu weyn oo ilaahay subxaanah wa tacaala agtiisa ta ugu weyn ay tahay dhiigga muslimka oo dhiigga qofka muslimka wuxuu ka weyn yahay kacbada intaa la eg intaasoo melyan oo qofi ay u xaj tagto ilaahay agtiisa waxaa kaga daran in kacbada la burburiyo waxaa kaga daran qof muslim ah oo xaqdarro loo dilo ama dhiiggiisa la daadiyo subxaan allah marka waa xurmada ugu weyn wuxuu dhahay washadda bilikhlaasi waltawxiid waxaa kaloo adkeeyey ikhlaaska niyada khaaliska ah ee baraxa ah iyo tawxiidka iyo ilaahay kelinimadiisa oo man salima almuslimiina bilisaanihi wa yadi muslimkuna waa qofkii ka nabadgeliya muslimiinta carabkiisa iyo gacantiisaba ila bilxaqi marka laga rabo waxay xaq ku ah qofkaas macnaha hadduu qofkaasi uu dembaabo ama uu xad ku dhaco marka xaq baan ugu leenahay haddaan nahay muslimiin inaan xadka kugu fulino laa yaxilu laa yaxilu ada lmuslimi ila bima yajib ma bannaana in la dhibaateeyo ruuxa muslimka marka laga reebo wixii ku waajibka yacnii dembi buu galay tusaalean khamri buu cabbay marka waa la dhibayaa dee jeedalkii baa lagu dhufanaya wuu zinayste waa la jeedalaya subxaana allah waxyaalaha xuduudkaa marka laga reebo mooyaane baadiru alamr alcaam war ku degdega arrimaha danta guuda ittaqu llah cibaadah fi cibaadih bilaad ilaahay uga yaaba addoommadiisa iyo beledkiisaba innakum mas-uuluun xataa can ilbaqaaci waalbahaayim mas-uuliyiin baa ka tihdin meel kastaa xitaa marka lagu daro buu leeyahay xayawaanka iyo bahaa'imta iyo mayeedhaanka mas-uul baa ka tahay atiicu allah ilaahay adeeca walaa tacsuuh hana caasiina khudbad markaa markaynu soo koobnay noocaasu ekaa ayuu markaa cali bn abi aalib uu ka akhriyey magaaladii madiine masaajidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii aynu wax ka tilmaamno xilligaas gobolladii kale marka cuthmaan ibni cafaan radi allahu canhu uu ka geeriyooday dadkii madaxda ka ahaa xilliga magaalada kuufa waxaa madax u ahaa masalada dadka tujin jiray aba muuse alashcari radi allahu canhu magaalada kuufa unban ku jirnay waxa ciidamada joogay halkaana madax uu ahaa geesigii muslimiinta ee kunka ninu dhigmi jiray alqacqac ibnu camru attamimi radi allahu canhu ardaa sidoo kale qaybta hantida ama dhaqaalaha ama lacagtana ama xoolahana waxaa madax uu ahaa jaabir ibnu fulan almusm yacni waxaa looga jeedaa waa wasiirka maaliyadda oo kale waa wasiirkii maaliyadda oo kale kii markaa gacanta lacagta xoolaha ku hay magaalada basre waxaa haystay markuu cutmaan u geeriyoonayey ninka la dhaho cabdillahi ibnu caamir masarna waxaa ka telinayey cabdillahi ibnu sacad ibnu abisarx laakiin isaga inqilaab baa ku dhacay oo ninka la dhaho maxamed ibnu abi xudayfa ayaa inqilaabay oo meeshii ka qaaday ninka la dhaho maxamed ibnu abi xudayfa waxaa dhalay saxaabigii weynaa saaxibu siri rasuulillah xudayfa ibnu lyamaan radia allahu canh ee ku geeriyooday maxay fi macrakati alyamaama macrakadiiyo dagaalkii lala galayay beenaanihii beenta badnaay la odhan marka markaa musaylamat alkadaab maxamedkan markaa waxaa soo koriya markuu dhintay aabihii cuthmaan ibni cafaan radia allahu canh ayuu gurigiisa kusoo koray kusoo barbaaray haddana waxaa la dhahaa wuxuu ka dembeeyey dadkii abaabulayey kuwii ku kaxsanaa cuthmaan bnu cafaan radi allahu canh ilaahay baanu ka magan galne marka wuxuu inqilaabay ninkii cuthmaan talada meesha uga haye masr u joogi jiray cabdillahi bnu sacd ibnu sarxi laodhan jiray marka xilligaas ninkaasa haystay dhulka shaamna waxaa ka telinayey mucaawiya bn abi sufyan oo muddo labaatan sannadood buu ka telinaya halka ka warrami doona insha allahu tacaala shaamna waa dhulaado ballaadhan dhul aad u weyn weeye oo waa suuriya iyo urdun iyo cumaan iyo yani waxaan ujeeda urdun iyo falastiin iyo lubnaan iyo ilaa iyo dhul fara badan oo xagga faris daga tirsan aynu sheegi doonaa waxaasoo dhan gacanta mucaawiya bn abi sufyaan radi allahu canhuma bay ku jirtay wuxuuna lahaa markaa dad barasaaba ah iyo waaliyo ayuu ku lahaa magaalo kastaba haddii aan soo qaadana xims oo magaalo ku taalla suuriya waa magaalada saddexaad ee ugu weyn badee baan odhan karnaa suuriya marka laga yimaado dimishik iyo xalab iyo xims waxaa ka telinayey cabduraxmaan ibnu khalid ibn lwalid radi allahu can cabduraxmaan oo uu dhalay khalid ibn lwalid sayfti ilahay kalkalayd magaalada la dhaho kansarin magaaladaasina waxaa ka telinaya xabiib ibnu maslama waa iyaduna waa isla suuriya un waa meel u dhow xalab afartan kilomitr meelaha u jirta urdun waxaa madax uga ahaa abulacwar ninka la odhan jiray falastiinna calqama ibnu xakiim ayaa madax ka ahaa adarbajan adarbajan waxaa xukumaysay sham baa xukumaysay waxaa madax ka ahaa alashcat ibnu qays qarqisiya waxaa madax ka ahaa jariir ibnu cabdillahi albajali radi allahu canhu saxaabi buu ahaa waa saxaabigii reer yamaneed radi allahu canhu ee markuu masaajidka soo galay ay dhammaan saxaabadii soo wada fiirisay markaasuu wuxuu la hadlay saxaabadii oo uu yidhi warma nebigayga warramay markaasay dhaheen ahaa intaanad soo gelin ka hor buu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam albaabka waxaa ka soo gelaya khayr idilyaman ninka yamanba ugu khayrka badan dabadeednaadaa soo galo markaasaanu ku fiirinay markaasula eh, jariir ibnu cabdillahi albajali radi allahu canhu alxamdu lilahi rabi alcaalamiin ilahay baa mahad iskale sidoo kale magaalada la dhada xalwaan waxaa madax ka ahaa waa barasaabadii mucaawiya ibn abi sufyaan dhulka sham uga telinaya dhan xalwaan waxay ku taallaa eh, masar bay ku taallaa masar bay ku taallaa waa meel qaahiro u dhow waxa uga madax uga ahan jiray cutba ibnu nahaus nahaas nin la dhaho hamadaan nin nasiir la dhaho ayaa madax uga ah marka kuwaasi waa dhulka shaam iyo ciddii madaxda uga ahayd mucaawiya bn abi sufyaan iyo guud ahaan ciddii eh, cuhmaan bn cafan dowladdiisii madaxda ka ahayd cali bn abi aalib radi allahu canhu xilligaa markii eh, uu qabsaday markaa taladii muslimiinta ula wareegay arrin baa dhacday arrintaasina waxay ahayd khamiiskii uu sitay cuthmaan ibnu cafaan radia allahu canhu markii uu dhintay ee dhiiggu lahaa dhiiggu dhiig fara badan uu lahaa ayaa cuthmaan laga saaray radia allahu canhu kadibna saxaabiga nucmaan ibnu lbashiir radia allahu canh ayaa wuxuu qaaday khamiiskii oo dhiigu uu dhiiggii cuthmaan uu ku yaallo waxa kale uu qaaday eh, gacmihii la jaray haweenaydii uu ka geeriyooday cuthmaan ibnu cafaan ee naa'ila bintulfarafisa radi allahu canha haweeneyda gacmihiiba la gooyey oo habaarqabihii sawdaan ibnu xamuraan la odhan jiray waa inagii ka warramnay in uu gooyey gacanteed dabadeedna gacantii naa'ila bintulfarafisa raximaha allah iyo markaa khamiiskii uu sitay cuthmaan ibnu cafaan radi allahu canh wuu qaaday wuxuu geeyey dhulkii shaam shaam yaa ka telinayey waxaa ka telinaya mucaawiya mucaawiyana waayo mucaawiyana waa cuhmaan ibni adeerkii waa reer bani umaya khamiiskii baa la geeyey baa la geeyey masaajidka masjid ulumawi loo yaqaano dadkii oo dhan baa arkay waa la fiiriyey subxaan allah khamiiskii khaliifkii rasuulkii ilaahay sala allahu calayh wasalam madaxweynihii dhammaaya muslimiinta khamiiskii u sitay oo dhiiggiisii uu ku yaallay iyo haweeneydiisii gacmaheedii iyo faraheedii ayaa waxa loo geliyey jeebkii khamiiskii mimbarkii saa loo taagay subxaan allah ummaddii dimashiq joogtay iyo shaam joogtay masaajidkii baa laysugu yimi khamiiskii hoostiisii baa laga ooyey subxaan allah halkiibaa oohin markaa la qabsaday dadki way kaceen dhulka shaam jooga oo dhan mucaawiyana dee wuxuu ahaa nin radi allahu canhu nin siyaasiya buu ahaa bale aan odhan karno wuxuu ka mid yahay dadka adduunyada soo maray nin ka siyaasad badan adduunyada may soo marin waayo political virus waxa la dhahdaa ma siyaasadda haddaad doonaysid inaad wax ka baratid waa inaad wax ka barataa mucaawiya bn abi sufyaan ma aha oo keliya muslimiintu inay arrinta ay dhahaan bal ee reer galbeedka ayaa diraaseeyey siyaasaddii mucaawiya bn abi sufyaan radi allahu canhu nin aad yo aad dakiya oo waxaan odhan karnaa markaa maskax badan oo garaad badan buu ahaa dhulka shamna wuxuu ka telinayay muddo labaatan sannadooda oo cumar ibn khataab baa magacaabay subxaan allah ilaa iyo intuu markaa magacaabay cumar ibn alkhataab uu magacaabay dhulka sham oo cuhmaan uga dambeeyo cuhmaanna uu u daayey markaa jagadii oo uu dhulka sham sidii uga telinayey hal fitno oo keliya kamay dhicin xilligiisi subxaan allah u fiirsada markaa siyaasaddu adeegsan hal fitno oo keliya kamaysan dhicin dhulka sham oo dhan marka mucaawiye iyo saxaabo kale la joogtaa dhulka sham la joogtaa waxay dadkii ku dhiirigeliyeen in ay dalbadaan aargoosigii dadkii dilay cuhmaan ibnu cafaan in laga aargoosto oo dhiiggii cuhmaane dhulka lagu daadiyey waa in loo soo aaraa waxaa ka mid ahaa marka saxaabadii arrintaa iyo go-aankaas dadka ku dhiirigelinaya waa mucaawiya waa cibaad ibnu samit radi allahu canhu waa abudarda waa abaa umaamah waa camru bna cabas iyo rag kaloo fara badan oo saxaabadii rasuulka ka mid a ah waxaa kaloo ka mida ah taabiciintii qaar badan sida abu muslim alkhawlani iyo cabdiraxmaan ibnu ghanam yacni rag fara badan waxay dalbanayaan dhiiggii cusmaan dadkii dilay in eh, lasoo horkoono ay ka argoosaan cali bn abi aalib baynu kusoo noqonaynaa iyo magaaladii madiine waxay ka dhacay cali radi allahu canhu waxa u yimi zubayr iyo talxa u yimi waxay ka dalbadeen in uu xadka ku fuliyo maadaama uu madaxweyne uu noqday uu amiir amiirilmuminiin uu yahay khaliifkii rasuulka uu noqday waa inaad xadka ku fulisaa raggii ka dambeeyey dilkii cuthmaan ibn cafaan marka arrintaa waa ka aamusay cali bn abi aalib oo waa ka cudur daartay asbaabo jira awgeed wuxuu yidhi dhegaysta marka koowaad nimankan aan leen aad leedihidiin aynu ka aargoosanno waa niman power leh waa niman quwadi leh waa niman qabsaday magaaladii madiina ee arrintu waxa weeye inaynu u kaadinno oo aynu u dhimrinno kadibna markaan gacanta ku dhigo dowladda aan ka argosto lay cali wuxuu leeyahay haa in la dilo totali waan isku waafaqsannahay mucaawiyana wuxuu leeyahay na waxaan rabaa in la dilo iminka leanno ilaahay baa qur-aankiisa wuxuu ku yidhi maxay ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا aayadan qur-aankaa buu markaa deliishanayaa mucaawiya radi allahu canhu oo in adeerkiina waa ahaa wuxuu ilaahay leeyahayna qofka la dilo isagoo madluuma la dilo oo laga gardaranya oo xaqdarre lagu dilo waxaan u xil saarnay ilaahay bale waxaa loo xil saaray mas-uuliyadda arrintii shakhsigaa dhintay mas-uuliyaddiisa waxaa xilkeeda qaadaya ciddii uu ka dhintay ehelkiisa ahayd liweliyihi sultaanin kuwaasa markaa weligiisa cidda xigtadiisa ah qaraabadiisa ah ayaa markaa mas-uuliyadda qaaday laakiin kuwaas yani xadgudbin maxaa yeele waa mansuuriin waa loo hilinaya ilaahay baa u hiilinaya rasuulka ilahay baa u hiilinaya muslimiin oo dhan baa u hiilinaysa sababtoo ah xaqdarra lagu dilay shaksigoodii ama qofkii ayaga ka tirsanay idinkuna ha xadgudbina ilaahay baa sidaa leh marka macaawiya wuxuu taagan yahay aniga waxaa la dilay nin ehelkayga ka mid a ah. muddo labaadna ah khaliifkii muslimiinta madaxweynihii muslimiinta subxaan allah dhiiggiisina waan dalbanayaa ciddii dishay dalxa iyo zubayrna waxay leeyihiin sideebay ku dhici karaysaa inagoo nool annagoo nool sideebay ku dhici karaysaa in caasimaddii muslimiinta inta lasoo galo la dilo madaxweynihii muslimiinta waa khudlaan halkii ugu dambeeye waa dullinimo halkii ugu dambaysa waa in la laaya xadkiiba dalbadan in lagu fuliyo calina wuxuu leeyahay nimankan bawar bay leeyihin awood bay leeyihin aynu kaadinno aynu dhimrinno markaynu makinno oo dowladdu ay sal dhigto ayaynu gacanta ku qabanayna aynu laynayn marka mushkiladdu kama taagna hala laayay yayaan la laynin mushkiladu waxa weeye waa tawqiit xillima qola waxay leedahay iminka calina wuxuu leeyahay mey hadda ha loo kaadiyo halkaasi marka fitnadu ay ka bilaabmaysa way dalbadeen caalina sidaasuu ugu jawaabay deetana waxay dhaheen haddaba haddii aad leedahay nimankani bawr bay leeyihin awood bay leeyihin magaalada madiine ay haystaan waxay dhaheen zubair iyo talxa waxay dhaheen waxaan tegaynaa kuufa iyo basra noo magacaw annaga weli nooga dhig ama rarasam nooga dhig annagaa kuu keenaynaa ciidamo fara badan nimankan aan ka argoosan arrintana wuxuu yidhi bal waan ka tashanayaa waan fiirinayaa buu yidhi dabadeedna zubayr iyo talxa waxay eh, qabteen magaalada makey qabteen waxay waxay markaa weydiisteen cali bn abi aalib ogolaansho in ay u cimro tagaan magaalada maka wayna baxaan labadoodii cali bn abi aalibna radi allahu canhu wuxuu go'aansaday inuu casilo dadkii markaa cuthmaan radi allahu canhu madaxda uga ahaa gobollada muslimiinta dabadeedna ibn cabaas cabdillahi ibn cabaas baa kula teliya wuxuu ku yidhi ha samaynin sidan iminka ha casilin nimankaas ilaa iyo arrintu ay kuu saldhigayso ha casilin gaar ahaanna si gaarana wuxuu farta ugu fiiqay marka cabdillahi bn cabbaas mucaawiya bn abi sufyaan oo dhulka shaam ka telinayay gaar ahaana ninkaa mucaawiye la dhaho ha casilin buu yidhi sababtoo ah wuxuu dalbanaya dhiiggii cusmaan ayuu dalbanaya iyo dadkii dilay cali bin abi taalib wuxuu yihi cabdilaahiyow adaan kaa dhigaya amiiru shaam cidda madaxda ka ah dhulka shaam oo dhan cabdillahi waa diiday wuxuu dhi anu waaba ka cabsanaya oo haddaan isiraado xaggaa qaba dhulka shaam ree mucaawiya wiinuu dilayaa buu yidhi ama way xedayaa maadaama aynu qaraaban nahay de ilmaadeer bay ahaayeen cabdillahi bni cabbaas iyo cali bn abi aalib radi allahu canhuma ibnu cabbaas wuxuu dhahay haddaad i addeecdid waad ka raynaysaa nimankan yacni waad makin waa gacantaaday soo gelaya dowladduna way baahaysaa nimankan ha casilin arrintaa waa uga digay laakiin cali bin abi aalib radi allahu canhu waa diiday arrintaa wuxuu go'aansaday inuu casilo dhammaan wilaadkii ama dadkii madaxda uga ahaa cuhmaan ibn cafaan radi allahu canhu gobollada oo dhan dabadeedna waxaana ku kalifayey oo dhabarka ka riixaya arrintaa oo aan odhan karno waxaa ka codbatay dadkii kale ra'yiyadoodii ama aragtiyadoodii waa khawaarijdiida ka dambaysay dilkii cuhmaan radi allahu canhum nimankaasaa ku riixayay oo ka cabsanaya haddii aan la casilin dadkii cusmaan uga telinaya gobolada muslimiinta inay kuwaasi argos ay dalban doonaan sanadkii lix iyo soddonaad markii la gaadhay e, dhowr casho kadib yani xilligii e, la magacaabayba waxay ahayd lix iyo tobankii dulxaj dee afar iyo toban casho kadibna sanadkii cusmaan bilaabmay hijiriyad sanadkaa markaa markuu bilaabmay cali bn abi aalib radia allahu canhu wuxuu magacaabay rag kale cubaydillahi bnu cabaas ninka la dhaho radia allahu canhu waa cabdillahi bnu cabbaas walaalkii sanad buu ka yaraa cabdillahi cabbaas ibnu cabdilmutalib baa dhalay saxaabina wuu ahaa yani wuu arkay nebiga calayh salaatu wassalaam wuxuu cubaydillahi waxaa loo magacaabay yaman baa loo magacaabay cuthmaan ibnu xunayf waxaa isagana loo magacaabay magaalada basra camaara ibnu shahaab waxaa loo magacaabay magaalada kuufa qays ibnu sacad radiallahu canhuma waxaa loo magacaabay masr qays haddaa xasuusataan waxaa dhalay sacad ibnu cubaada radiallahu canhu saxaabigii weynaaye ansaariga ahaa ayaa dhalay qaysna saxaabi buu ah waana ninkii maalintii fatxu maka magaaladii maka markii la furanayey ayaa sacad ibnu cubaad oo calanka ansaarta sida baa wuxuu yidhi alyawma ywm lmalxama alyawma eh, satuxallu yani alxurum maanta waa maalintii dagaalka nimankii reer quraysheed buu la hadlaya iyo maka jooga waxaanu xalaashanaynaa wixii xaaraan ahaayo dhan dumarkoodan haddaanu doonno qafaalanaynaa ayagana waan laynayna yani waxaa ku keliftay marka xamaasadii faraha badneed iyo nimanka colaadii faraha badneed ee ka dhexaysa dabadeedna nebigaa loo sheegay sala allahu aleyh wasalam sacad ibnu cibaada arrinkaasuu ku hadlay nebiga u fiirsada siduu waxu maamulay sala allahu calayhi wasalam haddii siyaasiyiinten iyo adduunyada dadka politicalka bartay haddii ay ku dhaqmayaan qaabku u dhaqmay nebigu calayhi salaatu wasalaam wax badan badan fitnooyin fara badan dadki way ka badbaadi lahayn sacad ibnu cibaada waa saxaabi weyn laakiin ereygaasaa ka soo baxay ereygaasi waa gef waana qalad meeshana ma yaallo laakiin bal hadda sideba xal ugu helaysaa nin agtaada ka weynoo boosku leh laakiin qalad yar uu ka dhacay qaladka haddii aan wax laga qabaninna ay mushkiladii dhacayso sidee baad samayn lahayd nebigu balqaabka uu sameeyeen uu fiirsaday sala allahu caleyh wasalam wuxuu casilay sacad ibnu cubaada dabadeedna wuxuu u yeedhay sacad ibnu cibaada wiilkiisii qays ibnu cibaada calankii buu u dhiibi subxaanaka rabbana laa ilaaha ila allah markaa sacad ibnu cubaada waxba nafta kumuu qaadin ma wiilkiisu u cadhoonaya waa maya subxaan sidoo kalena sacad waxa loo sheegay oo la dareensiiyey in hadalkii afkiisa kasoo baxay inay ahayd qalad ama hadala meesha oo lig marka halkana arrin aad iyo aad u cajiiba baa ku jirta marka qays ibnu sacad waa saxaabiga weeye radi allahu canhu masr baa loo magacaabay dhulka shaamna cali bin abi taalib wuxuu u magacaawday sahl ibnu xunayn ninka la dhaho oo wuxuu doonayay inuu casilo waabu casilima markaa mucaawiya bn abi sufyaan sahal ibnu xunayn wuxuu tegey markaa dhulka sham buu qabtay markuu marayay magaalada tabuk ayaa waxaa ka hor yimi ciidamadii mucaawiya waxay ku dhaheen war ahayd wuxuu yidhi amiir baan ahoo waa linkii soo diray waxay dhaheen yaa ku soo diray waxay u yidhi markaa cali bin abitaalib bay soo diray waxay dhaheen kuma rabno haddii cali kusoo diray hadduu cuhmaan uu kusoo diray haa laakiin haddii cali uu kusoo diray kuma doonin waxay dhaheen miyaydan wuxuu ku yidhi miyaydan ogen waxa dhacay in cuhmaan la dilay waxay dhaheen waan ognahay laakiin ma rabno bay dheheen subxaan allah waa la diiday markaa ninkii suhayl sahal ibnu xunayn loodhan jiray radi allahu canhu waa soo noqda cali buu yimi radia allahu canhu warkiina waa u sheegay sidoo kale qays ibnu sacad oo masar loo magacaabay isna masar buu qabtay dadkii way isku khilaafeen qola waxay tidhi way ogolaatay imaaradiisii iyo madaxtinimadiisii intii badanayd qolo kalena way diiday ayagoo leh ilaa iyo cuhmaan nimankii dile la dila mooyaane yeeli reer basorane ninkii loo magacaabay ee cuhmaan ibnu xunayfana iyaguna sidoo kale qolana waxay way yeeshay amarkii cali bn abi taalib qolo kalena waxay dalbatay dhiiggii cuhmaan ninkii kale camaara ibnu shihaab ee isagana loo diray magaalada kuufa isagana waa la soo eriyey waxa soo eriyey dulayxa ibnu khuwaylid alasadi ayaa soo eriyey oo markaa joogay wuxuu joogay kuufa tulayxa haddaa xasuusataan waa ninkii markuu nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam nebinimada sheegtay ee khaalid ibnu waliid marka ababakar uu ku diray khaalid baa markaa soo jebiyey isagiyo ciidankiisii kadibna wuu islaamay islaamnimadiisina way wanaagsanaatay ugu dambaynna isagoo shahiida buu dhintay subxaan allah nin wanaagsan buu noqday markii dambe subxaanaka rabbana subxaanahu mugayir ilaxwaal min xaalin ilaa xaal marka ninkaasoo jooga kuufa oo askarta ka mid ahaba eriyey kiina yani uu soo diray cali bin abi aalib ayuu eriyey isagoo u cadhaysan markaa cuthmaan sidii loo dilay isagoo u cadhaysan laakiin kuufa dee waxa joogay baynu nidhi markii horeba abaa muusa alashcari ciidamadana waxaa haystay dee qaacqaac camru tamiimi abaa muusa wuxuu qoray oo madax ka ahaa masaajidka iyo salaada iyo tujinta warqad buu u diray cali bn abi taalib oo ku leeyahay war magaaladan kuufa dadka badankoodu ay ku raacsan yihiin in yar marka laga yimaado mooyaane maadaama mucaawiya uu diiday in la casilo ama dadkii markaa mucaawiye ka ag dhowaaye ciidankiisii ay diideen inuu amiir kale u yimaado magaalada dimashik wuxuu cali bin abitaalib uu qoray waraaqa fara badan buu qoray marka muddo saddex biloodaba waraaqaha la dirayey wax jawaabana lama helin ugu dambaynna mucaawiya ayaa soo diray nin buu soo diray rasuulam yacni fariinsida ah magaaladii madiino yimi cali buu u galay cali baa weydiiyey war maxaa kaa dambeeya wuxuu ku yidhi waxaa iga dambeeya buu yidhi qoom buu yidhi aan rabin mooyaane waxay rabaan oo keliya in ay laayaan khawaarijta kula socoto ama ka dambaysay dilkii cuthmaan ibnu cafaan waxaan ka yimi buu yidhi lixdan kun oo shiikh lixdan kun oo odayow odayaal waayeela oo ka dul ooyaya buu yidhi khamiiskii cuhmaan ibnu cafaan oo weli saaran mimbarkii magaalada dimashq masaajidka saaran ka dul ooyay lixdan kun baan ka yimi buu yidhi oo go'aansaday ila iyo dhiiggii cuhmaan loo aaro mooyaane inaanay yeelaynin cid kale beddelkeeda halkaa markaa dadka qaar baa waxay ku duraan mucaawiya oo ay dhahaan khaliif buu doonay ama inuu madax noqday buu doonayay ma ay ahayn dadkani saxaabadii rasuulkaay ahayd qoloba laba aragtiyood bay kala qaatay waana sababta loogu magacdaray fitna qolo kasta haddaad dhankan ka eegtid waad arkaysa inay saxsan yihiin kuwan haddaad fiirisid aragtidoodana waad arkaysa inay saxsan yihiin qole waxay leedahay ma madaxweynihii dhammaaya muslimiinta saxaabigii weynaa qaaliga ahaa ayaa inta la dilo magaaladii caasimadda ahayd loogu dhacay layska dilayaa soo maalin walba qolo yar intay soo orodo dadka madaxdaasaa ah uma laynayso weliba qaab dulmi ah oo gardarra ah oo xaqdarra lagu dilay dhiigoodii bay dalbadeen qoladaas qolo kalena waa cali bin abi aalib oo ahay qolada saxda u dhow sida culummadu islaamka oo dhan intooda badan iyo jamaahiirtu ay isku raaceen in cidda xagga saxnimada u dhowey ay ahayd cali bn abi taalib maadaama uu ahaa amiir lmuminiin madaxweynihii muminiinta sidoo kalena uu keenay fikrad iyo aragti waaqica ku saabsiisan oo ahayd nimankani maadaamay weli xoogaysan yihiin oo xoogay leeyihiin aynu u kaadino nacagta u dhigno markaynu markaa xoogaysanno ee aad idinku isdhiibtaan ayaynu markaa ka argoosanayna xadka ku fulinen ayn ku soo noqonno markaa ninkii fariinsidaha ee mucaawiya uu soo diray wuxuu dhahay lixdan kun oo wadaad ama lixdan kun oo sheikh baa waxay ka dul ooyayaan khamiiskii cuthmaan ibnu cafaan oo dhiiggiisii leh iyo farihii haweeneydii uu qabay cuhmaan ibnu cafaan ee naa'ila bint lfarafisa raximah allah deetana cali wuxuu dhahay radi allahu canhu allahuma inii abra'u ilayka dama cuthmaan ilaahayo waxaan beri ka ahay dhiiggii cuthmaan anigu kama dembaynin laygana mana talshannin buu leey ninkii markaa farriinsidaa waa baxay intuu jidka kusii jiray khawaarijtii magaalada madiine joogtayba isku dayday inay dilaan dirqiya tubaas buu kaga baxsaday marka dabadeedna cali wuxuu go'aansaday inuu la dagaalamo mucaawiye iyo gruubka markaa dhulka shaam jooga ciidamo ayuu dirtay qays ibnu sacad oo masar uu magacawday buu ciidan ka dalbaday cuthmaan ibnu xunayf oo joogay basrana ciidan buu ka dalbaday abaa muusa alashcari oo kuufa joogay sidoo kale inay dadka isugu yeedhaan si ay ula dagaalamaan reer sham oo diiday inay hoggaansamaan dadkiibuu u khudbadeeyey markaa cali bin abi aalib magaalada madiinana waa ka baxay magaalada madiinana wuxuu madax uu kaga sii tegey quthum ibnu cabaas ama qathum ibnu cabaas radi allahu canh waa cabdillahi ibnu cabaas walaalka cabaas ibnu cabdilmutalib baa dhalay carruur badan buu cabaas uu dhalay marka wiilkaas ayuu kaga tegey magaalada madiina isagoo markaa go'aansaday inuu la dagaalamo nimanka caasida ah ama diiday xukunkiisa oo isagoo ay la socdaan ciddii ateecsanaydii markaa isaga askartiisii iyo ciidamadiisii kadibna waxa u yimi cali bn abitalib wiilkii uu dhalay ee xasan ibn caliya radi allahu canhuma xasan baa la teliyey markaa aabihii oo wuxuu yidhi yaabati aabba dhegayso dacahu buu yidhi faraha ka qaad buu yidhi fa innahu safkun lidimaa'i lmuslimiin maxaa yeelay waa dhiiggii muslimiintaoo daadanaya dagaalkan inaga jooji buu ley waana meel ay ka dhacaysa khilaaf badan oo muslimiinta ah ee inaga jooji weyn cali bin abitaalib kuma waafiqin ra'yigii iyo aragtidii xasan ibnu caliy ee aragtidiisii hore ayuu qaatay oo ahayd inuu la dagaalamayo reer sham ciidankiisiibuu diyaarsaday calankiibu wuxuu u dhiibay wiilkii uu dhalay cali bin abitaalib ee la odhan jiray maxamed ibnu alxanafiya raximah ullah dhanka ciidamadiisa dhanka midigna wuxuu geeyey oo madax uga dhigay maymanada yani cabdillahi bnu cabaas radi allahu canhuma maysarada iyo dhanka bidixdana camru ibnu salama radi allahu canhuma xagga horena muqadamadana waxaa looga dhigay abaleyla ibnu camru bn ljarax abaleyla ibnu camru bn ljarax waxaa adeer u ah saxaabigii weynaaye amiinu haadihi lum yani ciddii ugu aaminsanayd ummaddatan waa aba cubayda ibnu ljarax radia allahu canhu ardah saxaabigaasaa adeeru ahaa waxaa la odhan jiray abaa ibnu camr bn ljarax ciidankiisii sidaas uu habaystay marka cali ibn abi aalib isagoo ku wajahan dhulka shaam laakiin arrin kalaa dhacday iyadoo arrintaasi ay socoto ayaa magaalada maka arrin kale ka dhacday arrinta ka dhacday waxay ahayd ka hor intaan la dilin cuthmaan ibnu cafaan waxaynu tilmaamnay in caaisha umi lmuuminiina radi allahu canha iyo haweenkii muuminaadka iyo haweenkii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka geeriyooday ay ka baxeen magaalada madiina ayagoo ka cabsanaya ama ka ordaya fitnada magaalada madiina ka jirta iyo xisaar baa jiray go'doon baa xilligaa jiray cuthmaan baa eh, madaxweynihii muslimiinta ayaa go'doon lagu hay markaa way ka soo baxeen waxay yimaadeen magaalada maka way xajayeen dabadeedna xajkii markii uu dhammaaday ayaa waxay maqleen in cuhmaan la dilayba oo dilkii cuhmaan u dhacay marka waxoogaa bay sugeen waxay maqleen in cali bin abitaalibna loo dhiibay markaa madaxtii ama amiirulmu'miniin loo doortay kadibna waxay maqleen in raggii dilay ama ka dambeeyey cuthmaan ibnu cafaan radi allahu canh inay ka mid yihiin madaxda ciidamada cali bn abi taalib subxaan allah oo calina markaa aanu weli awood haysanin uu nimankan uu kaga saari karayo ciidamadiisa ama uu xad uu ku fuliyo maadaama ay dilkii cuthmaan ay ka dambeeyeen dabadeedna waxa dhacday walaalayaal way isu yimaadeen koox kale ayaa waxay kasoo oroday magaalada madiina oo reer bani umaye u badanaa waa qoyskii uu kasoo jeeday cuthmaane magaalada maka yimaadeen waxaa kaloo ay kusoo biiray de markaa zubayr ibn alcawaam oo maka yimi iyo talxa ibn cubaydillah iyaguna maka jooga sidoo kale cali bn abi aalib magaaladii madiina ayuu wuxuu ka dalbaday inay iyaguna dagaalka ay la galaan oo ay wajahaan dhulka sham dadka baycada diiday in lala dagaalamo cabdillahi bni cumar baa marka isaguna diiday radi allahu canhu uu yidhi dagaalami mayno sanadkan waa iskaga soo baxay magaalada madiina wuxuu yimi magaalada maka ayuu yimi waxaa kaloo yimi magaalada maka ninka la dhado yacli ibnu umaya oo ka yimi yeman yeman dee cubaydillahi bn alcabaas baynu tilmaamnayn loo magacaabay marka raggii madaxda ka ahaa yeman markii madaxtinimadii laga qaaday ama waaligii waxay yimaadeen maka ninkan uu markaa hayey amasi watay lix boqol oo kun oo dirham lacag gaadhaysa iyo lix boqol oo markaa awra lix boqoloo markaa geelana wada xoolo badan marka sidoo kale magaalada basorena waxaa ka yimi ninkii ka telinayay dee jagada laga qaaday ee cabdillahi ibnu caamir madaxda uu ahaa cuhmaan ibnu cafaan radi allahu canhu ma ku yimi adigu maka rag badan baa ku kulmay saxaabo waaweyn ay ku jirto iyo haweenkii nebiga oo markaa xajkii iyagu u yimi laakiin halkaasaa lagu wada kulmay kadibna caaisha umilmuminiin baa u khudbadaysay way la hadashay waxay ku dhiirisay oo ku boorisay in ay dalbadaan tha'ru cuhmaan ibnu cafaan yacnii aargoosigii laga aargoosanayey dadkii dilay cuhmaan ibnu cafaan waxayna xasuusisay in dadkii dilay cuhmaan ay ku kaceen fal aad looga argagaxo oo ay ku xadgudbeen beledkii xaaraamka ahaa yacni beled ilxaraam magaaladii rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam magaaladii madiina oo ay xaaraan tahay sida magaalada maka oo kale waa beledun xaraam inay ku xadgudbeen wa fii shahrin xaraam bil xaraam ay tahay in wax la dilo oo ahayd bishii dilxaj subxaan allah taana waa ku xadgudbeen la dagaalama bay tidhi caaisha waxay dhaheen dadkii umilmu'miniinay hooyadii muuminiintay meel kastoo aad noo dirtid banu aadayna markaa dadkii way munaaqasheeyeen doodaa yimi xaggeenu qabannaa ma dhulka shaam bayn qabannaayo waxaynu ku biirnaa mucaawiye iyo ciidankiisu iyo safkooda mise magaalada madiineenu qabannaayo cali baanu nidhaahnaa waxaanu kaa dalbanaynaa inaad nimankaa noo soo gacan gelisid ka dambeeyey dilkii cuthmaan mise magaalada basraynu qabanaayo qoladii reer basre ka dambeysay dilka cuthmaan baynu horta kaga bilownaa kuwaasaynu laynaa gebigooda gorgortan baa yimi dood baa timi ugu dambayn waxaa laysku qaatay in la qabto magaalada basra oo lala dagaalamo kuwii reer basra ee soo abaabulay dilkii cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu ardaa haweenkii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ayagu raacsiisanaayeen fikradda odhanaysa in la qabto magaalada madiina oo cali laga dalbado dadkii dilay cuhmaan ibnu cafaan inuu usoo gacan geliyo iyaguna markay xadka ku fulayaan fikraddaas iyagu dooniyeen laakiin fikradda lama qaadanin waxaa la qaatay in la qabto magaalada basra marka iyagina waxay dheheen annagu meelaan madiina ahay qaban mayno way diideen marka laga reebo caaisho iyo xabsa xabsi waxay doonaysay marka laftigeedu in ay caaisho raacdo oo ay u raacdo dhankaas iyo marka magaalada basra laakiin walaalkeed oo joogay baa u diiday cabdillahi bni cumar waa xabsa bintu cumar iyo cabdillahi bni cumar waa walaal marka walaalkeed baa u diido dee saxaabi weyn aha bal khilaafadii xitaa loogu loo soo sharaxay marka radi allahu canhu inuu jagada muslimiinta uu u qabtay saxaabi aad u weyn oo ka mida ragga aad u sareeya buu kamid mid ahaa radi allahu canhu arda walaalyaal waxa dhacday markaa dadkii waxay isku waafaqeen baynu nidhi inay qabtaan dhankaas iyo magaalada basra waa la baxay ninkii iyo cali ibnu umayi la odhan jira dhulka yeman ka yimina lixdii boqol ee kun ee dirhamka ahaa buu bixiyey iyo lixdii boqol ee halaad ama awr iyo geela ahaa waa bixiyey si loogu diyaariya ciidanka sidoo kale e, ninkii cabdillahi bnu caamir ee ka yimi isaga laftigiisuna basare ka yimina isaguna xoolo badan buu sitay isaguna xoolihiibuu nafaqa ahaan uu ku nafaqeeyo macnaha waxaa looga jeedaa wuxuu ku diyaariya ciidankii way baxeen marka ciidankaasuu gaadhaya kun nin oo ay ku jiraan marka saxaabadii waaweynaa caaisha bintu abi radi allahu canha zubayr ibn alcawaam radi allahu canhu dalxa ibnu cubaydillah raggaasi ay ku jiraan waaweyn magaalada madiine ka baxeen yani waxaan ujeedaa magaalada makay ka baxeen qolyo kaloo iyaguna madiine ka yimi iyo qolyo kaloo magaalooyin kale ka yimi iyaguna way kusoo darsameen waxay isku noqdeen guud ahaan totalkii saddex kun oo qof ama saddex kun oo ciidan ayay noqdeen caaisha waxaa lagu qaaday markaa awr baa siday howdaj hawdajku waa qol yar oo haweenka loogu samayn jiray laga sarraysan jiray awrka ama hasha marka lagu safraayo oo loogu talagalay haweenaydaas in lagaga ilaaliyo markaa dee boodhka iyo siigada iyo qoraxda iyo kulaylka iyo dhibta jirta hoggaankana loo qaban jiray markaa awrkaasu sidaa loogu safri jiray marka howdaj baa la saaray awrkii awr uu soo iibiyey ninkii loodhan jiray yacli ibnu umay ibnu umaya ee ka yimi yeman waa la baxay marka markii la baxayena waa laysisii sagootiyey intii magaalada maka joogtay baa isisii sagootisay iyo kuwii hadhaayey iyo haweenkii muuminaadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka geeriyooday intii iyagu tidhi magaalada madiina ku noqonayna waa laysisii ysisii macsalameeyey waa laysisii sagootiyey waa la uuyey maalinta ilamayo maalinta loo bixiyey yowm naxib maalintii baroorta sidii laysuu sii sagootinaya subxaan allah waa la baxay marka kadibna waxaa looay ku wajahmeen marka xagga iyo magaaladii basra maxaa dhacay walaalayaal marka dee waxa dhacday dagaalkii lagu hoobtay ee ljamal subxaanaka rabbana insha allahu tacaala macrakadana waynu ka warrami doonaa laakiin waynu kusoo gunaanadi doonaa insha allahu tacaala maanta barnaamijkeenni ku saabsiisana taariikhdii islaamka si gaar ahna ugu saabsiisana taariikhdii cabdillaahi ibnu zubayr radi allahu canhu laakiin aynu doonaynay inaynu hadda bal si faahfaahsan uga bixinno axwaashii iyo xaaladihii muslimiintu ay ku sugnaayeen xilligaas insha allahu tacaala inta aynu ku kulmi doonno mawduucaynan mawduuca xiga waxaan idinkaga tegayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى اللهم على سيدنا محمد